الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين wuxuu muallifu raximah llahu tacaala faslun wuxuu ku saabsan yahay fasalkan zakaatu tijaara zakaatu tijaara waxay ka mualifku u baabeeyey baabkiina soo dhaafay ahaa baabu zakaati almacdani walrikaazi watijaara laakiin markuu baabkaasi dheeraaday ayuu zakaati tijaara gooni u jaray oo fasalka u sameeyey haddaba fasalkan wuxuu ku sheegi doonaa shan arrimood oo muhiima ah. arrinka koowaad waxaa weeye shuruud zakaati tijaara shuruudda zakaati tijaara shuruud ay leedahay arrinka labaadna waxaa weeye alwaajibu fi zakaati tijaara waxaa ka waajibaya zakada ganacsiga waxaa laga bixinaya macnaha arrinka saddexaadna waxaa weeye maa tuqawamu bihi zakaatu tijaara waxa lagu qiimeynayo zakadii ganacsiga arrinka afraadna waxa wey low kaana alcardu saa'imatan kayfa yuzakaa yani haddii badeecadii ay tahay xoolo foofaya loo zakeynayaa arrinka shanaadeda waxaa weeye kayfiyatu zakaat maali sharikati alqiraad macnaha sida loo zakaynaya xoolaha shirkadda qiraadka ama mudaarabada atijaara marka lagu horta waxaa weeye taqriibu lmaali bilmucaawadati ligarad ribx xoolihii in lagu rogrogo yani mucaawado iswadaarsi ama isdhaafsi wax isdhaafsanayo si faa'iido looga helo waxaana asal u ah zakadeeda qowlkii nabigu yuri salى اllahu alayhi wasalam في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقتها وفي البز حل شهيد وكاس وفي البز درك أنا درك اللي كان عسير اللي قبضه صدقته زكدي سيبا كواجبيس إلا درك هدي وسن جنعسي هين واحد زكوا كواجبيس بتفكر درك قفكو حدانيا ama guriga u yaalay zakadu ka waajibi mayso marka darka halka lagu sheegayo waa darkii ganacsiga ahaa wey iyo xadiidkii sabrun jundub uu yidhi wuxuu ihi kaana rasul la sl yamuruna an nukrija sadaqata min aladi yucaddu lilbayc innaga wuxuuna fari jiray inaan zakada ka bixinno xoolaha aan u diyaarinayno ama aan u darbayno ganacsiga wuxuu ihi shardu zakaati tijaarati zakadii ganacsiga shardigeedu waxa weeye alxawlu sanad inuu ka soo wareego wاnisaabu iyo nisaab muctabaran xaaluu yahay nisaabka mid lagu qiimeynayo biaakhiri اxawli sanadka aakhirkiisa wa fii qowlin qowl kale wuxuu leeyahay biarafayhi labadiisa daraf sanadka bilowga iyo dhammaadka ayaa laga eegayaa nisaabkii wa fii qowlin qowl kalena wuxuu leeyahay bijamiicihi sanadkoo idil ayaa la eegayaa nisaabkii wuxuu mualifkan wuxuu ku tilmaamayaa shuruuda zakaatu tijaara waa afar shardi laba halkan uu ku sheegi doonaa labana dib buu ka sheegi doonaa haddaba shardiga koobaad waxa weeye alxawl ganacsigii waa inuu sanad ka soo wareega yani qofka markuu ganacsigu sidaa u bilaaba zakayn mahaye xoolihii ganacsi ku bilaabay ka zakayn mahaye waa in uu xawl ka soo wareega ama sanad labiyo toban bilood oo carabi ah kaasi waa shardiga koobaad shardiga labaadna waxaa weeye annisaab in xoolihii uu ka ganacsanayay nisaab ay gaadhaan alaabtii ama badeecadii markii la qiimeeyo ay gaadhayso nisaab nisaabkana waxa weeye wixii kolba lagu soo iibay suba alfidul ka tilmaami doono hadday dahab ahayd iyo hadday fida ahayd iyo hadday lacag kalaba ahayd waayahay haddaba nisaabkaas xaggee laga eegaya macnaha maxaas goormaa la qiimaynaya nisaabkii oo la eegaya wuxuu ihi biaakhir alxawl saddex qowl baa ku jira qowl koobaad wuxuu leeyahay muctabaran biaakhir alxawl sanadka aakhirkiisa ma la eegaya bilowgiisana la eegi maayo dhexdiisana la eegi maayo ee sanadkii markii uu dhammaado ee xoolihii qofkan uu ka ganacsanayay la qiimeeyo ayaa la eegayaa nisaab ma gaarayaan mise ma gaarayaan hadday nisaab ay dhan yihiin markaa waa la sakeynaya hadday nisaab dhannayna markaasi ka kawaajibi mayso haddaba biaakhir xool maa la eegayaa bilowga la eegi maayo qofka haddii maalan u ku bilaabo xoolo ka yar nisaab dabeetana aakhir alxowl sanadka markuu dhammaado nisaab ay gaadhaan markaa waa la zakeynaya waay nisaabka lagu sheegayna waxaa weeye nisaabkii dahabka ama nisaabkii fidada nisaabkii dahabka ahaa shan iyo siddeetan gram ama wax u dhigma ama nisaabkii fidada ahaa shan boqol iyo shan iyo sagaashan gram oo fida ah waay kaluu midku kusoo iibiyey labadaas dirham iyo dinar haddii lacagaha kale kusoo iibiyen lacagaha nisaabkoodii baa la eegaya horey usoo tilmaanay waay haddaba qowl waa kaas aakhir xawl baa la eegaya waa qowlka muctamadka ah qowlka labaad wuxuu leeyahay biarafayhi xawlka labadiisa daraf baa la eegaya bilowga iyo dhammaadka waa inuu ku bilaabaa nisaab isla markaana sanadku markuu dhammaadaa waa inuu nisaab gaadhayo xoolahan uu hayo markaa unbaa la sakeynaya haddii bilowga uusan nisaab gaadhin xawlkama bilaabmayo markuu dhammaado hadduusan nisaab gaadhin sakadii ma waajibayso haddaba wuxuu leey labada daraf waa la eegaya qowlka dambe lakiin qowlkan muctamad ma ah qowl kalena wuxuu leeyahay bijamiicihi sanadkoo idil baa la eegayaa qowlkan wuu yar adag yahay macnaha wuxuu leeyahay sanadka bilowga iyo dhexda iyo akhirka intaba waa la eegayaa in xoolihii uu ku ganacsanayay nisaab aysan marnaba ka yaraan hadduu hadday nisaab ka yaraabaan sanadkii uu kala go-aya qowlkani wuu yar adag yahay yani tadbiiqiisuna wuu adag yahay maxaa yeelay zakaatu curuud tijaara waxay ku xidhan tahay qiimaha loo eegaya qiimihiina wax fadhiya maaha marna kor buu ukici marna hoos buu ukici qofkii badeecadi waa laga mar inuu khasaaro mar inuu faa'ido sanadka dhexdiisii marka sida muctamadka waxaa la aakhir alxawl maa la eegayaa awalkana lama eegayo bilowga dhexdana lama eegayo qawlkaasaa muctamada waay facala alahari haddaba qowlka adharka ah haddaan ku soconno low qowlka adharka waa kan ictibaar aakhir alxawl yani sanadka aakhirkiisa la eegaya wey low rudda haddii loo celiyo xoolihii ganacsiga ila naqdi lacag haddii loo celiyo fii khilaali alxawli sanadka dhexdiisii wa huwa xoolahaasina duuna nisaabi nisaabkii ay ka yar yihiin washtaraa bihi isla markaana uu ku soo iibsado naqdigaas silcatan badeeco fal asaxu wejka asaxnimada badani waxaa weeye annahu shaanige yanqadicu alxawlu sanadkii inuu go xawlkii zakada inuu go wayubtadau la bilaabayo xawluhaa sanadkeedii min shiraa'ihaa shiraa'i silcati badeecada xilliguu soo iibsaday laga bilaabo xilligaa badeecaduu soo iibsaday ayuunbaa xawlkii laga bilaabaya wuxuu ku yidhi qowlka abharka ah ee u horreeyey muctabaran biaakhiri xawl qowlkii ahaa ictibaar aakhir alxawl in la eegayo nisaabkii loo eegayo haddii aan qowlka ku soconno abharka ee muctamadka ah haddii qofkii ganacsadaha ahaa badeecadii uu u bedelo lacag wuuba caddeeyeyba wixi o dhan wuxuu ka dhigay cash buu ka dhigay sanadkii dhexdiisa isla markaa cashkani uu ka yaryahay nisaabkii nisaabkii zakada sakagodiska uu ka yaryahay wuxuuna kusoo iibsaday silcad kale badeeca kale kusoo iibsaday macnaha muusan qaadanin oo muunan isticmaalina ganacsigii buu kusii wadaa sida asaxa ah xawlkii wuu go-aya xawlkii uu go-ayaa oo xawl cusub ayaa bilaamaya kana bilaabmaya taariikhda maalintaa uu badeecada soo iibsaya xawlkii hore maalan lix bilood buu qofkani ganacsiga waday lix bilood markii uu ganacsanayay ayaa badeecadii ayuu kaashgareeyey kaashkanna nisaabkii uu ka yaryahay dabeetana badeeca cusub uu soo iibsaday mar haddii ay soo caddaatay in kaashkii uu ku caddeeyey badeecadii uu ka eryahay nisaab xawlka saasuu ku go-ay xawl cusub ayaa bilaabmaya marka badeeco cusub uu soo iibsado oo markaa ayaa loo bilaabaya xawlka cusba ee kii hore uu go-ay sababta u go-ayna waxaa weeye waxaad waxaan hubsanay oo taxaquqay in waxaanuu ku ganacsanaya ay ka yaryihiin nisaab waayo facalahari qowlka adarka wuxuu le lowrudda haddaan ku socono qowlka adharka alowribta haddii loo celiyo xoolihii ganacsiga ila naqdi lacag haddii loo celiyo fii khilaali xawli sanadka dhexdiisa wahuwa naqdigaasina duuna nisaabi nisaabki ka yaryahay washtaraa uu kusoo iibsado bihi naqdiga ama lacagtaas silcatan baa dhaca falasax wejka asaxnimada badani waxaa weeye annahu shaaniga inqadcu lxawlu sanadkii inuu go-ayo xawlkii u ibtada ula bilaabaya xawluhaa xawlu tijaarati ganacsiga xawlkeedii min shiraa'ihaa taarikhdaa uu soo iibsaday silcada walow tama alxawlu sanadkii haddii uu dhammaystirmo uu wareego wa qiimat lcardi badeecada qiimaheeduna duuna nisaabi nisaabkii u ka yaryahay falasax wejka asaxnimada badani waxaa weeye annahu yubtada'u xawlun in xawl la bilaabayo wayabtul awalu kii uu burayo weeye wuxuu ku yidhi haddii xawlkii sanadkii baa dhammaaday sanadkii ganacsiga waday xawl baa ka soo wareegay ku dhammaaday isla markaa markii uu badeecadii qiimeeyey waxaa soo caddaatay badeecadan inay sakagoyska ka yartay nisaabka inay ka yartay marka sakadii xoolihii ka waajibi mayso maadaama shardigii sakada la waayo oo ah in aakhir alxawl ay nisaab gaadho nisaabka hadda way ka yar tahay haddaba xawl cusub ayaa loo bilaabayaa xawlkaa markuu dhammaado ma haddana la eegi doonaa inay nisaab gaadhayso in kale wuxuu yidhi wayasiiru wuxuu noqonayaa cardu tijaarati badeecadii ganacsigu waxay noqonaysaa lilqunyati kayd ayay noqonaysaa biniyatihaa qunyadaas ama kaydkaas niyadiisa uu niyeysanayay qofkii ayay ku noqonaysaa waaya wuxuu ku yidhi macnaha qofkii ganacsanayo haddii uu niyeysto in badeecadii uu iska haysto oo ganacsiga kaba daayaba maalan qofkani raashin buu soo iibsaday toddobaatan kiishu maalan soo iibsaday oo bariis iyo daqiiq iyo sukor iskugu jira dabeetana uu ka ganacsanaya waxaa dhacday abaar wuxuu yihi xoolahan raashinkanan hayo reerkaygaa buu u daynayaaba oo u baahan oo xilligan abaartaa kaga baxaya ganacsigii waaba ka daayay buu reerkiiga isticmaalaya bimujarad niyada uu niyaystay inuu xoolahan ganacsiga ka joojiyo oo uu haysto asago quniyo u niyeyso qunyadu waa haysasho waa milki inuu iska haysto qofku iska isticmaalo ama uu keedsadaba oo ganacsigu ka joojiyo sidaas ayuu ganacsigu ku go-ay xoolahani markaa zake kama waajibayso xoolahan zake kama waajibayso oo curuud tijaara way ka baxeen hadda wayasiiru cardu tijaarati badeecadii ganacsigu wuxuu noqonayaa lilqunyati kayd buu noqonayaa biniyati haniyati lqunyati niyadii kaydka haddii qofkii u niyeysto wainamaa yasiiru lcardu badeecadii waxay noqonaysaa litijaarati ganacsi ida اqtaranat hadday la xidhiidho niyatuhaa niyadeedii bikasbihi qofkii shaqadiisii uu ku shaqaysanayey bimucaawadatin isdhaafsi xoolo la isdhaafsado ka shiraa'in iibsi weeye wakadaa saasoo kale almahru maharkii weeye waciwad اlkhulci iyo khulca bedelkiisii fi lasaxi wejka asaxnimada badan laa bilhibati siismadii ku noqon mayso tijaaro ku noqon mayso walixtiaab iyo xabagurashadii walistirdaadi iyo soo coshashadii bicaybin cayb uu ku soo coshado xoolo uu iibiyey wuxuu ku yidhi qofkii ganacsadaha ahaa badeecadii uu ka ganacsanaya goorma ayay noqonaysaa curuud tijaara oo ganacsiga hawlkiisii u bilaamaya wuxuu yihi wuxuu bilaamayaa haddii qofkani horta uu niyeysto waxaan inuu ka ganacsado waa kow waa shardiga koobaad isla markaana mucaawado ay la xihiirsato niyadaas maanaa qofkan wuxuu niyeystay inuu xoolaha ka ganacsado ama badeecadan uu ka ganacsado isla markaana mucaawaduu sameeyey oo xoolihii xoolo kalu kusoo bedelay raashinkii lacag buu ku bedelay ama raashinkii badeeco kalu ku bedelay wahaakada markaas ayay markaa noqonaysa tijaaro mujarad inuu niyeysto keliya ma anfacayso mujarad inuu xoolihii xoolo kalu ku bedelo asagoo niyeystayna ma anfacayso haddaba waa inu isku daraa niyo ganacsi iyo kasab bimucaawada mucaawado macnaha inuu xoolihii xoolo kale ku bedelo haddaba halkan laba shardi baa ku jira oo shuruuddii tijaarada ka mid ah labadan shardi oo mid waxa weeye niyadii niyatu tijaara ka labaadna waa mucaawada inay la xidhiidsanto ee mucaawado labadii shardi horaad ku daraysaa xawlkii iyo nisaabkii sidaa afar shardi ayaa markaa shuruuddii zakaati tijaara afar shardi bay sidaa ku noqonaysaa waay mucaawadadan hadaba laba noocay noqotaa mucaawada maxda iyo mucaawada heyra maxda mucaawada maxda waxaa looga jeedaa mucaawadada haddii ciwadkeedu uu fasahaado iyaduna fasahaadaysa oo xumaanaysa oo mucaawadada maxdiga waxa ka mid a ah ganacsiga qofkan xoolaha la siiyey maalan maalan waxaa la siiyey saddex neef oo geela wuxuu niyeystay saddexda neefa geela inuu ku ganacsado oo iibiyo sirada tuugeiyo haddana xoolo kale kusoo iibsado wahaakada inuu ka ganacsado ama lacag baa la siiya lacagtiibuu kusoo iibsaday badeeco wuxuu nigeystay inuu ganacsi uu ku bilaabo lacagta ama dhar baa la siiyey ama alaab baa la siiyey alaabtii inuu iibiyo ama gaari baa la siiyey gaariga inuu iibiyo oo ka ganacsado gawaarida ama uu ganacsi kale ku bedelo ayuu nigeystay taas ayay ganacsiga markaa eh, tijaaro ku noqonaysaa mucawadadaasi niyada hadday wada xidhiidhaan waa mucawada maxda waay sidoo kale mucaawada hayra maxda hadday tahay mucaawadadii oo niyada in la xidhiistana waa la mid oo mucaawada hayra maxda waa tan haddii ciwadkeedii uu fasahaado ayadaa fasahaadeen waa sida meherkii iyo ciwadulkhulcigii meherka haddii uu fasahaado nikaaxii buu fasahaadaya maalan meherkii waxaa laga dhigay khamri ama wax xaaraana laga dhigay nikaaxii ma fasahaadaya mahrulmithli baa waajibay ciwadulkhulci ciwadkii khuluca gabadhi hadduu ku furayo lacag oo maalan khamri laga dhigo cudurka markaa yani alaaqii ma burayo khulcina ma burayo ee waxaa la rabaa mahrulmifli marka taas waxa la mucaawada heera baxda gabadhii haddii nin uu guursado dabeetana meher uu siiyo meherkii haddii markii ay ka guddoomaysay ay niyeysato inay ku ganacsato isla markaana ay xoolo kala dhaafsato ay ku bedesho lacag bay ahayd matalan lacagtii alaaba kusoo iibsatay alaabtana waxay ku niyeysatay inay ku ganacsato marka waxay noqonaysaa tijaaray noqonaysaa ciwadulqulc gabadhii ninkii markii uu furayey wuxuu ku shardiyey in xoole ay bixiso oo dalqadda ay ka iibsato dabeetana ciwadulqulciga lacagtuu ka qaadayay ayuu niyeystay qof kale inuu ku ganacsado ninkan markaa tijaaray noqonaysa wahaa kada haddaba waxaa wada xidhiiday niye iyo mucaawado maxaa kaa baxay niye iyo waxaan mucaawado ahayn hadday wada xidhiidhaan tijaaro ma noqonayso maalan hibadii oo kale qofkan xoolaa la siiyey xoolihii wuxuu niyeystay inuu ku ganacsado laakiin weli kuma ganacsan tijaaro ma sidaa ma ku noqonaysaa maya maxaa yeele hibadu macruudo ma ah waa inuu xoolahan uu xoolo kala dhaafsadaa markaa unbay bay tijaaro noqonaysaa wahaakada ixtidaabki hadduu soo xaaba gurto oo xaabo uu soo gurto isla markaa uu niyeyso xaabada inuu ka ganacsado sidaa tijaaro ku noqon mayso ilan ixtidaabku mucawado ma ah waa wuxuu qofkan soo helay markii uu ku shaqeeyo ee xaabada uu iibiyo kadibna uu xoolo kale iibsado markaa unbay tijaaro noqonaysaa istirdaad bacaydna waxaa uga jeedaa haddii qofkii maalan intuu alaab iibiyo alaabtaas cayb ay kusoo baxdo dabeetana alaabtii lagu soo celiyo mujarad alaabtaa lagu soo celiyey tijaaro ku noqon mayso waa inuu alaabtii iibiyaa alaabtii inuu iibiyaa oo markaa uu niyeystaa tijaarada haddaba sidaas ayay tijaaradii markaa ku xasilaysa wuxuu inama yasiru cardu badeecada waxay noqonaysa litijaarati kanacsi ida ikhtamad hadday la xidhiidsanto niyatuha niyati tijaara tijaarada niyadeedii bikasbihi qofkii shaqadiisii uu ku shaqaysanayey bimucaawadatin xoolo isdhaafsi ama isweydaarsi ka shiraa'in sida iibsi weebeeye mucaawadadaas wakadaa saasoo kale mucaawadadii waxaa la mid ah almahru maharkii baa la mid ah waciwad اlkhulci iyo bedelkii khulca fi lasax laa bilhibati hibo ku noqon mayso siisma haddii qofkii la siiyo xoolo tijaaro ku noqon mayso xataa hadduu niyeysto tijaaro walixtidaabi xabagurashadii tijaaro ku noqon mayso walistirdaadi bicaybin cayb in xoolo lagu soo celiyo tijaaro ku noqon mayso waidaa malakahu qofkii haddii uu milkiyo cardigii tijaarada ama badeecadii hadduu milkiyo binaqdin lacag hadduu ku milkiyo lacagtaasoo nisaabin nisaab ah fa xawluhu xawlkiisu waxaa weeye min xiini malaka nafta waktigii lacagtaa uu milkiiyey ayuu xawlka ka bilaabmaya aw amase duunahu aw malaka ama ku milkiyade biduuni nisaab wax nisaab ka yar ayuu ku milkiiyey curuudii tijaarada aw amase wuxuu ku milkiyey bicardi qunyatin badeecad kayd ah u taallay ayuu kusoo bedeshay fa ashiraa'i xilligii u iibsaday ayuunbuu xawl ka bilaabmaya waqiila waxaa la yidhi in malakahu hadduu ku milkiyo badeecadii binisaabin saa'imatin xoolo foofaya nisaabkeeda bana wuxuu ku dhisayaa calaa xawlihaa xoolaha foofaya xawlkeedii ku dhisayaa wuxuu ku yidhi haddii qofkan uu badeecada uu ku milkiyo lacag ee matalan qofkan badeecuu soo iibsaday lacag buu soo iibsaday daraahim ama danaaniir ama lacagteenna caadiga ah lacagtaasina nisaab bay dhammayd maalan waxay han iyo sideetan graam oo dahaba ah, ama han boqol iyo han iyo sagaashan graam oo fida ah, ama lacag u dhiganta intaas xawlkii goorma u bilaamaya wuxuu yihi xawlku wuxuu u bilaamayaa xilligii lacagta loo milkiyey maalan haddaan tusaale soo qaadan waxaa weeye qofkan wuxuu helay lacag nisaaba lix bilood buu lacagta hayay dabcan xawl baa u bilaamay maalinta uu lacagta milkiyey xawl baa u bilaamay lix bilood kadib ayuu qofkan bilaabay inuu lacagta ku ganacsado waxaan leenahay xawlkii tijaarada wuxuu ka bilaabmayaa min xiini malaka naqd xilligii lacagta uu milkiyey oo ahayd lix bilood ka hor haddaba lix bilood markay dhammaato ayuu markaa ganacsigan zakeynaya ee mahayo maalintii ganacsigan aan bilaabay ayaan ka taariikhaynayaa nisaabki waa maalintuu lacagtan uu milkiyey maadaama lacagta nisaab ay dhamnayd waayo taasi waa masalo masalada kale waxaa weeye haddii lacagtan uu ku milkiiyey dabeecada ay nisaab ka yartay maalan waaba lacag ka yar shan iyo siddeetan garaam afartan garaam oo dahaba ayuu ganacsiga ku bilaabay ama konton garaam oo dahaba ah, oo maalan muddo u hayay markaa famina shiraa xawlka wuxuu ka bilaabaya xilligaa uu ganacsiga bilaabay ee xilligan uu dahabkan milkiiyey nisaabka ka yar ku bilaabi mahayo xawlka xilligaa ka bilaabi mahayo sidoo kale haddii maalan uu haystay badeeco qoryo u haystay matalan qofka gurigiisa waxa u yaalay alaab baa u taallay laga ganacsan karo dhar ama alaab bagaash ama raashin baa u yaalay laakiin alaabtan qoriya ugu taallay asagaa kaydsanaya o iska haystay oo ganacsi uun u niyeysan muddo kadib lix bilood kadib ayuu bilaabay inuu ku ganacsado haddaba la dhihi maayo xilligan badeecadan u milkiyey ayuu xawl ka bilaamayaa wuxuu xawl ka bilaamayaa xilliga ganacsiga bilaaba famin ashiraac maxaa yeelay de waxaan u yani uu ganacsiga ka bilaabay marka hore sak kama waajibayn saka kama waajibayn maalintaa uu ganacsiga bilaabay ayuunbaa xoolka lagu eegaya qowlba wuxuu yihi in malakahu haddii uu milkiyo qofkii badeecadu ku milkiyo binisaabi saa'imatin yani xoolo foofaya nisaabkood hadduu ku milkiyo xawlka saa'imadaasu ku binaynayaaye kuma binaynayo xilligaa uu ganacsiga bilaabay maalan qofkan wuxuu haystay afartan neef oo ari ah ayuu haystay ama shan neef oo geelu haystay lix bilood buu xoolahan hayay dabcan zakaa ka waajibaysa soo ma xawlkeeda oo lix bilood maraya ayuu qofkan bilaabay inuu ka ganacsado oo xoolahan iibiyo oo alaab kusoo iibsado oo ka ganacsado qowlkan wuxuu leeyahay haddaba maadaama nisaab saaima xoola foofaya oo zakadu ka waajibaysa nisaabkeeda uu ganacsiga uu ku bilaabay xawlkii wuxuu ka bilaamayaa xilligaa saa'imada ama xoolaha foofaya uu milkiyey xilligaasu ka bilaamaya weliba laakiin sida saxiixa xilliga kama bilaamaya wuxuu ka bilaamayaa xilliga ganacsiga uu bilaabmay sababtoo ah xoolahanna dee sakadoodu waa zakaata cayn oo ayaga ka waajibaysa laga bixinaya tijaaradana zakadeedu waa zakaat alqiima oo qiimahay ku tacalluqda ee caynta kuma tacalluqda haddaba waa laba zako kala duwan sidaa darteed isku xawl ma ma noqon karaan xawlka hore uu go-ay xawlka xoolaha soofiya xawlkooda wuu go-ay markuu ganacsiga bilaabay xilligaasuu zakaatu tijaara xawlkeeda bilaabmaya sidaasaa saxiixa haddaba qowlkan waa qowl daciif wuxuu yidhi wayadumu ribxa qofkan ganacsadaha ah faa'iidadii wuxuu ku darayaa ila alasli asalkiibuu ku darayaa waa raasamaalka fi lxawli xawlkiibuu ku biirinayaa oo isku xawl bay noqonayaa in lam yanida haddii ribxaas uusan la cagoobin laa innada haddii uu la cagoobo maya oo uu kaash noqdo fi ladhari qowlka adharka wuxuu ku leeyahay raasamaalka iyo ribixda waa isku xawl matalan qofkan wuxuu ku bilaabay lacag laba boqol oo dirham ah aakhir alxawlna waxaa soo baxday lacagtii inay laba laabanto afar boqol oo dirham ay noqoto oo faa'iide ay soo baxday haddaba faa'iidadaas laa shaka xawlka dhexdiisa inay bato waktiga doonta faa'idadaa ha helo ama xawlka awalkiisa ama wasadkiisa ama aakhirkiisa eh faa'iidadaas waxay la xawl noqonaysaa raasamaalka oo waa la isku sakeynaya la eegi maayo xilliga la helay la eegi maayo haddaba raasamaalka iyo ribixdiiba waa isku xawl laakiin bishart in lam yanida haddii aysan kaash garoobin oo faa'iidadaas aysan kaash noqonin haddii laakiin ay kaash noqoto isku xawl ma noqonayaan wuxuu yihi ويضم wuu ku darayaa الربحa ربحi ilى اصل rاaسmaalki ku daraya w awlka dhediisa in lam ynada haduusan kaashgaroobin ama uusan lacagoobin laa in nada haddii uu kaashgaroobo ku dari mahayo haddii uu kaashgaroobo ku dari mahayo oo sanadka dhexdiisii ribixdii ay lacag noqoto isku dari mahayo ribixdana xawl buu bilaabay raasamaalkana gooni buu zakeey oo isku dari mahayo markaa laakiin haddaysan kaashgaroobin uu isku daraya waxaanu leeyahay kaashgarowgana waxaa looga jeedaa xoolaho idin haddayna kaashgaroobin lakin waad garanaysaa gana intuu ganacsigu uu socdo xoolaha bar baa kaashgaroobaya barna ma kaashgaroobayaan haddaysan wada kaashgaroobin uu isku darayaan ribixda iyo asalka iyo raasamaadka laakiin hadday wada kaashgaroobaan lacagtii xawlka dhexdiisii ay kaash wada noqoto raasamaalki iyo ribixda ay kala caddaato marka raasamaalkana xawlkiisu ku sakaynaya ribixdana xawlkeeda ku sakaynaya saas walasaxu wejka asaxnimada badan ana walad alcardi weladka badeecada haddii badeecadu ay xoolo ahayd maalan wa amarahu iyo midhaha badeecada ka soo baxaya oo hadday maalan badeecadu ahayd geedo ahayd beer bay ahayd maalan maalu tijaaratin inay tahay maalu tijaaro ganacsi xoolihii inay tahay wa ana xawlahu xawla walad alcardi wa amarahu xawlkoodu inuu noqonayo xawlul asli asalka ama raasamaalka xawlkiisii uu noqonayo wuxuu ku yidhi haddii badeecadii ay ahayd xoolo maalan xoolo nool bay ahayd xoolihii baa xoolo kala dhalay sanadka dhexdiisa ama waxay ahayd geedo beeru ganacsanay beerihii baa midho dhaliyey xoolahaas xoolahay dhaleen iyo midhaha beertu ay dhashay sanadka dhexdiisii wuxuba waa maalu tijaara wuxuba waa xoolihii ganacsiga la dhihi maayo xoolahan dee ganacsi kuma jiraanoo dee qofkii faa'iida u xasisho weeyaan oo sakadii waa laga saaraya maya wuxuba waa maalu tijaara waayo xawlkoodu muxuu noqonayaa weladkaa iyo amarkaas xawlkoodu muxuu noqonaya xawl as raasamaalka ayay la xowl noqonaya raasamaalka waktigii uu bilaabmay xawlkiisii ayuun baa lala sakaynayaa midhahan iyo weladka waxay la mid masaladii nagu soo martay zakaat asaa'ima nitaaj waa kaan soo nidhi nitaajka awlaadiiya xooluhu ay dhalayeen waa kaan nidhi xawlkoodu waa xawl asli soo soo dhihin tanna waa saas oo kale wawaajibuhaa waajibkeedu waxaa weeye curuud tijaara rubcu cushri اlqiimati qiimaha waxa weeye toban meelood meel meeshaa afar meelood meel waa rubcu lcushr waxa weeye waa boqol kiiba laba macnaha wuxuu ujeedaa mualifku zakaat curuud tijaara horta waxaa la zakeeyaa qiimo laba qowl baa ku jira madhabka qowl jadiidah iyo qowl qadiima qowl jadiid iyo qowl qadiima qowlka jadiidka waa kan hadda mualifku inoo sheegay oo leh qiimaha la eegaya oo qofkan xoolahan uu ka ganacsanaya aakhir alxawl wuu qiimaynaya kadibna qiimihii lacag ahaan ba uga bixinaya ee curuud tijaara laftirkeeda ma bixinaya qowlkaas waa qowlka muctamadka boqol kiiba labaiyo bandha u bixinaya inta qadarku bixinaya waa boqol kiiba labaiyo bandh rubc اcushr qowl kale oo qadiima wuxuu leeyahay oo aqwaashii imam shaafici hore en muctamadka ahayn qiimo ma ah ee curuud tijaara lafteedu u bixinaya curuud tijaara waxaanu ka ganacsanya haduu dhar ahaa dharkiibu bixinaya masaakiinta siinaya boqol kiiba labaiyo bandh hadduu ka ganacsanayay maalan weelal weelashaasu masaakiinta siinaya boqol kiiba labaiyo bandh asnaaf kala duwan hadday ahaayeen sinfi kasta waxbuu ka soo qaadaya sinfi kasta haddii kale qiimo badaya dhexdu ka soo qabanaya qaalisanna ma soo qabanaya hooseyna ma soo qabanaya lakiin qowlkaas muctamad maaha madhabka sida muctamadka waxa weeye qiimaha ayaa lagu sakeynayaa haddaba waxaan leenahay qofkii ganacsadaha akhir xawl ayuu dukaankiisii ama meheradiisii ayuu qiimeynaya wax alla wixii ku jiray raasamaal iyo ribixba marka wuu sakeynaya rubcu lcushr boqolkiiba labiiyo bar buu ka bixin doona saan tilmaami doona insha allahu tacala waayahay fain mulika haddaba haddii lagu milkiyo binaqdin lacag haddii lagu milkiyey quwama bihi lacagtaas ayaa lagu qiimeynayaa in mulika haddii lagu milkiyey binisaabin nisaab wakada waxaa la mida duunahu duuna nisaab wax ka yar lagu milkiyena waa un la mid fi lasax aw ama badeeca lagu milkiyey fabigaalibi naqdi lbaled waddanka lacagta u badan ayaa markaa lagu qiimeynaya fain halaba naqdaani laba lacagood hadday badan yihiin oo labaduba haalib yihiin wa balaga uu gaadho biaxadihimaa midkood haddii uu ku gaadhayo nisaaban nisaab quwa bihi asagaasa lagu qiimaynaya kaa uu nisaab ku gaadhayo ayuunbaa lagu qiimayn doonaa fain balaga bihimaa haddii labadaba uu ku gaadhayo nisaab quwin waxaa lagu qiimayn doonaa bilanfaci ka u dheef badan ama u anfac badan lilfuqaraai fuqaradii waqiila waxaa la yidhi yatakhayaru maaliku maaligii ayaa kala dooran doona midka uu ku qiimaynayo ma kan anfaca fuqarada u nafci badan baa mise waa kan kale waayahay masaladan uu mualif halka ku sheegaya waxaa weeye wixii lagu qiimaynayey zakaatu curuud tijaara zakadii ganacsiga maxaa lagu qiimaynaya wuxuu ihi waxaa la eegayaa qofkan wixii uu badeecadan kusoo iibsaday ama badeecadan uu ka zakaynayo waxa uu ku milkiyey ayaa la eegayaa oo lagu qiimaynaya waa haddii waxaasi uu nisaab ah lacagtaasi hadday nisaab ahayd ama dahab ha ahaado ama fidahaata daraahimihii danaadiin waxay tahayba ama lacagahan kale dollar iyo waxa weeye ethoobiyan iyo euro iyo cash kale oo lacag eh, matalan shilin soomaaliya waxay doontaba hahaato wixii kolba uu ku milkiyey ayuun baa lagu qiimayn doonaa waaya ama nisaab ha ahaado ama nisaab ha ka waxaasi haddiise markan uu kuleeyahay hadaba quwa bihi masaladan waxaa yaaba ka qaaraya khald u fahmaan waxaa looga jeeda uu leeyahay lacagtii qofkan uu ku milkiye badeecada lagu qiimeynaya waxaa weeye nooca lacagta ama jinsigan lacagta laga wada hadday dirham ahayd hadday dinaar ahayd haddii eh, shilin ay ahayd hadday dollar ahayd hadday riyaal ahayd wixii kolba uu kusoo iibsaday lacagta kusoo iibsadaa lagu qiimeynaya saasuu ka wada malif ogama jeedo qiimuhu soo siistay ogama jeedo faaidii markaa laga saaray soo ogama jeedo maalan raasamaalkii baa lagu qiimeynaya lagama wado taasi waaba khalado waxaa lagu qiimeynayaa shay kasta qiimaha uu ku iibinayo hadduu jumlo yahayna qiimihii jumlada sicrujumla lagu yeeray hadduu tafaariikh yahayna qiimihii tafaariikha waa sicirka uu siinayo ama uu ku iibinayo ayaa lagu qiimeynaya sicirka kusoo iibsada ma ah hadaba taa ayaan loo fahmin mulika binaqdin quwima bihi saa logama jeeda waa loga jeeda jinsiga naqdiga loga jeeda lacagta lagu soo iibsaday ayaa lagu qiimanaya ama dollar ha haato ama cash ha haato ama wax lacag kale ha haato waayo inta badan innago ganacsigeenna dollarkaasoo u badan yahan filaya oo lagu soo iibsada wuxuu yihi haddayse badeecata ama bicardin hadday badeecayta waxaana kusoo iibsada badeeco marka hore uu geeyey suuqii badeeco kale lagu soo badalay oo qofkan lacagba ma bixinin ba marka maxaa lagu qiimaynaya marka waxaa lagu qiimaynaya biaalibi naqdi اlbeled lacagta wadanka u badan ayaa lagu qiimaynaya in halaba naqdaan haddii laba lacagood ee isbarbar socdaan oo wadankii laba lacagood labaduba ay haalib yihiin maalan dolarkii iyo kashki lacag soomaaligii laba lacagood baa ka jira wadanka oo labadaba aan kala badnayn oo labadiiba wadanka laga isticmaalo sida hadda inaga waddankana ka jirto o kale marka waxaa la eegayaa labadaa lacagood labaduba horta nisaab ma ku gaarhayaa mise kuma gaarhaya hadduu midkood nisaab uu ku gaarayo cardustijaar haddaan ku qiimayn nisaab ay u gaaraya mid kale uusan nisaab ku gaarayn inta badan taa waxaa laga suuraysan karaa dahabkii iyo fidadii ila labadii baa nisaab duwan soo ma dirhamkii diinaarkii waddanka ka wada shaqeeyaan oo haddaan fidadii aan ku qiimaynana nisaabkii fidada u gaarayn haddii aan dahabkii diinaarka ku qiimaynana aysan nisaabkii dahabka uusan gaarayn midka kolba nisaabku ku gaadhay oo fidadii ah maalan ayaan ku qiimeynayna taasi waa tan u kule balga biaxadima nisaabu quwa bih haddii labadaba ku gaadhay ka war maalan dollar iyo cashka ah dollar iyo cash baa waddanka ka wada jira labadaba nisaabku ku gaadhaya oo labada lacagoodba dee waa labada lacagood isku dhigma oo isku eh, qiimeynay marka midka alan quwima bilanfac lilfuqara midka kolba fuqarada u dheef badan ama u wanaagsan ayaa lagu qiimaynaya fuqarada doolarka ufiican baa laleeyahay mise kaashka midkee u fiican kolba lacagta fuqarada u dheef badan ama faa'ido ugu jirto ayaa markaa lagu qiimaynaya waxaa la eegaya dhanka fuqarada la eegaya hal fiirso qowl baa wuxuu leeyahay waa qiila yatakhayaru lmaaliku maya ee markan ayada ah marba haddii labadiiba nisaab ku gaadhayo ninkan hantiilaha ah ee ganacsada ah ayaa door gelina waxaa leeyahay labadaa lacagood doolarkii iyo kaashkii kala dooro mid uu ku qiimee haddaad doonto ku qiimee haddaad doonto kaashka qiimee maadaama labadaba nisaan bay ku gaadhayso curu tijaara haddaba qowlkan wuxuu ka cabiray qiilu ka cabiray laakiin waa qowlka muctamadka ufiirso hada huwa almuctamad fi lmadhab wuxuu ka mid yahay qiilaadkii muctamadka ee minhaajka minhaajka saan soo tilmaanay waxaa ku jira qiilaad waxyaaba laga cabiray qiila ama fii qowl laga cabiray oo muctamad ah waa afar iyo toban qowl weyn oo qiil laga cabiray oo minhaajku uu ku tilmaamay inay aqwaal daciifa yihiin madhabka laakiin aqwaal muctamada oo mutaahiriinta ay ictimaadeen qowlkan aqwaasha muctamadku khilaafka muctamadku ka mid yahay ee minhaajka waa afar iyo toban qiil iyo toban ka mid a mualif wuxuu ka cabiray qiila saddexna wuxuu ka cabiray fii qowlin kana u horreeya haddaba qiilaadka muctamadka kana kii koobaad ah waayahay wuxuu yihi khadiib الsharbini وhada ma صaxaxahu fi asl الrawdة ونqل الرافعي تصحيحه عن العراقيين والروyاني وbه الفتوى كما في المهمات qowlkana فتwada loo اعtimaada qowlkana he fatwada loo اعtimaada wuxuu yihi وin mulika haddii lagu milkiyo curuudi tijaarada بnaqdin lacag haddii lagu milkiyo وacardin iyo badeeco qawama wuxuu ku qiimeynayaa maa qaabala naqda wixii lacagta qaabishanaa nafdigii buu ku qiimaynaya walbaaqi intii kale soo hadhayna bilhaalibi lacagtii haalibkii waddanka u badnayd buu ku qiimayn doonaa wuxuu ku yidhi qofkan badeecadii wuxuu kusoo iibsaday lacag iyo cardi wada socda qayb ka mid ahana curuud buu kusoo iibsaday alaab si lacag kaloo ku bedeshay oo badeeca badeeco badeeco ku bedeshay qaybna lacag buu ku iibsaday cash maxaan ku qiimeynaynaa wuxuu yidhi wixii uu lacagta kusoo iibsadayna lacag baa lagu qiimayn doonaa zakadiisa wixii uu badeecad kusoo iibsadayna ama badeecad u dhaafsadayna waxaa lagu qiimayn doonaa haalib naqdi lbeled lacagta waddanka u badan baa lagu qiimayn doonaa haddaba saasaa loo kala qaadaya wixii naqdi iyo cardi uu kusoo wada iibsaday wixii naqdigii qaabisanaana naqdi uu ku qiimayn wixii eh, cardi qaabishanaana ama w intii kale soo hadheen wuxuu ku qiimeynayaa haalib naqdi lbeled waddanka lacagta u badan buu ku qiimayn doonaa waayahay haddaba masalada muhiimka ah ayaan rabna inaan tilmaamno mualifku inoo tilmaamay waxaa weeye marka la qiimeynayo meherada alaabta taala meherada idil waa la qiimeynaya ee laga ganacsanayo ama raasamaal ha ahaato iyo wixii ribixee la helaya faa'iidaha dhammaan waxaaso dhan waa la qiimeynaya la kala qaadi maya raasamaal iyo ribix waaya dhammaanna zakadii baa laga bixinaya laakiin waxa la qiimeynaya waxaa weeye alaabta laga ganacsanayo wey laakiin alaabta meherada taala ee qofka ganacsadaha ah uu u kaashanaya ganacsigiisa n iib loogu talagelin ma soo gelaysa qiimaynti sida maalan oo kale mafrashki miisaanki allahuma salli ala maxamed combyuutaradii gaarigii dhaynaha u adeegayay soo wada hadee alaabti maaa ya kaaryoonihii lagu qaadi axsanta maxaa kaloo ka ah miiska alaabta la saaraya guriga laftirkiisi meherada laftirkeeda talaagadihii waa runti talaagadihii dee meherada yaalla waxaasoo dhan ma soo gelayaan qiimaynta keli a alaabta lagana laga ganacsanayo ayuun baa la qiimaynaya talaagadaha ma qiimaynaysid sharaabkii iyo waxyaaba lagu keedinayo maxaan ku dhahaye ma qiimaynaysid mafrashkii iyo miiskii iyo kaaryoonihii iyo gaarigii u shaqaynaya dhaynaha waxaasoo dhan ma soo gelayaan qiimaynta keli a alaabta laga ganacsanayo iib loogu talagalay ayuun baa la qiimeynayaa taasna waa qodob muhiima ah, runti waayahay qiimaha lagu qiimeynayana waa qiimehee horaa usoo tilmaamay waa sicirka ku iibinaya waa sicirka faaidada u saaranta ee sicirkii kusoo iibsada ma aha sicirka kusoo iibsada maaha waa sicirka asaga shay kasta uu fadhiyo oo ku iibinayo waayahay wuxuu yihi watajibu fidratu cabdi tijaarati addoonkii ganacsiga ee zakaatufidrigiisii way waajibaysaa maca zakaatiha zakaati tijaara maceedi macnaha wuxuu leeyahy qofkan haddii addooma uu ka ganacsanayo maalan addoommahaas intuu hayay ayaa soonkiibaa soo galay ama ramadaankiibaa soo galay sakatfidrigooda wuu bixinaya addoomaha uu hayo boqol addoon buu ka ganacsanaya matalan boqolka addoon mid kasta sakatfidrigiisa wuu bixinaya sakaatu tijaaradiina uu ka bixinaya oo dhowaan markii daxowlkii uu dhammaystirmo addoommahaas intuu inta la qiimeeyo ayaa laga sakayn doonaa qiimahoodii rubculcushar marka laba sakaata marka waa jirta sakaat albadan oo ku tacalluqda addoomaha badankooda iyo zakaad tijaara oo ku tacalluqda waxaa weeye qiimihii waaya watajibu fitratu cabdi tijaarati addoonkii ganacsiga zakaatu fitrigiisii waajibi doontaa maca zakaatihaa zakaatu tijaarada maceeda walow kaana alcabdu badeecadii hadday tahay mid foofaysa hadday tahay xoolaad foofay hadday badeecadii ay tahayba fain kamula fandur eeg in kamula nisaabu ixda zakaatayni labadii zaka mid ahaan nisaabkeeda hadduu dhammaystirmo faqad oo keli wajabat zakada unbaa waajibaysa aw nisaabuhumaa labadoodaba nisaabkoodii uu dhammaystirmay fa zakaatulcayni zakadii caynta ayaa waajibaysa fi ljadiidi qowlka jadiidka ah haddaan qabaa wuxuu ku yihi qofkani wuxuu ka ganacsanayaa xoolo nool xoolo nool buu ka ganacsanayaa xoolaha nool ma wuxuu oga zakayn zakaad asaa'ima xoolaha zakadoodii buu ka zakayn miyaa mise zakaat tijaara zakadii tijaarada aan soo tilmaanay rumuculcusharka ahayd ayuu ka zakayn maalan qofkani afartan neef oo ari ah ayuu ka ganacsanaya xawlkiibaa u dhamaystiray ma neef oo ka bixi ma neef ayuu ka bixinayaa mise oo zakaatul wuxuu eegayaa markaa eh, xayawaan ama zakaatu saa'im ayuu eegaya mise wuxuu ka bixinayaa zakaatu tijaara oo boqol laba iyo barah wuxuu yidhi waxaan eegaynaa buu ihi inkamula nisaabu ixda zakaatayn labada zako mid ahaan nisaabkeeda hadduu dhamaystiran yahay oo mid kale nisaabkeed u dhamaystirnayn taa nisaabkeeda u dhamaystirmay ayuunbaa uu ka zakayn doonaa maalan qofkan sagaal iyo soddon neef oo ari ah ayuu haystaa qiimaheediina markii la qiimeeyey wuxuu noqday laba boqol oo dirham laba boqol oo dirham laba boqol oo dirham oo fida ah sakada ka waajibtaa soo maa waaya laakiin haddaan eegno sagaal iyo soddon neef xool ahaan haddaan u eegno sakada ka waajibi mayso ila nisaabkii xoolaha maysan gaarin ama nisaabka ariga haddaba wuxuu ka sakayn doonaa zakaati tijaru ka sakayn doonaa boqolkiiba laba iyo badh ah ama cagsigeed afartan neef oo ari ah ayuu qofkan haystaa qiimaheeduna laba boqol ka yar maalan boqol iyo sagaashan dirham wey marka muxuu ka sakayn doonaa zakaat he zakaat ilmaashi uu ka sakayn doonaa oo wuxuu ka bixin doonaa hal neef ayuunba ka bixin doonaa haddii labaduba nisaabka ay gaarayaan haddii aan maashiyada eegna nisaabkii maashiyada way dhan tahay haddii aan zakaat tijaara eegna nisaabkii eh, zakaat tijaara way gaareen oo maalan qofku muxuu haystaa afartan neef oo ari ah oo qiimaheedu yahay laba boqol oo dirham labadiiba nisaab bay dhamaystiran yahay marka zakaat alcayn baa mudnaanta aan siinaynaa zakaat alcayn zakat alcayn waa maxay waa zakat almaashiya zakat almaashiya oo afartankii neef ee ariga ahaa boqol kiiba labiya badh oo daraahima ka bixin mahay ee wuuu ka b shan dirham ka bixin mahay wuxuu ka bixinayaa neef ari u bixin doonaa oo zakat ulcayn oo maxaa mudnaanta zakat ulcayn loo siiyey laba sababood baa loo siiyey midda koobaad zakat almaashiya waa la isku waafaqsanya culamadu isku waafaqsanya laakiin zakat tijaara khilaaf baa ku jira inkastoo ijmaac uu soo naqliyay ibnmundir lakiin culamo diidan baa jirta sida daahiriyada oo kale culamo diidan baa jirta oo maaragtay ku waajibi maysa zakadii tijaarada arrinka labaad zakaat alcayn waxay ku tacalluqdaa yani xayawaankii laftarkiisii ku tacalluqdaa oo cayntay ku tacalluqdaa tanna qiimihii ba ku tacalluqdaa qiimihii ayay ku tacalluqdaa haddaba cayntii ayaa mudnaanta la siiyey oo qiimihii lagu hormariyey waayo wuxuu ku yihi walow kaana alcardu badeecada hadday tahay saa'imatan xoolo foofaya fain kamura nisaabu ixda zakaatayn labadii zaka mid ahaan nisaabkeeda hadduu dhammaystirmo faqad oo keliya wajabad way waajibaysaa zakadiisii ayaa waajibaysa midkii nisaabkiisu dhamaystirmay aw amase nisaabuhumaa kamula nisaabuhumaa labaduba nisaabkoodii uu dhamaystirmay fazakaatu lcayni zakadii caynta ayuunbaa markaa waajibaysa fi ljadiidi qowlka jadiidka haddaan qabana facalaa haadaa kan jadiidka qowlkan jadiidka haddaan ku soconno low sabaqa haddii uu horeeyo xawlu tijaarati xawlkii ganacsigu bian ishtaraa wuxuu kusoo iibsaday qofkan bimaalihaa xoolihii ganacsi wuxuu kusoo iibsaday bacda sittati ashhuri lix bilood kadib nisaaba saa'imatin xoolo foofaya nisaabkeed buu kusoo iibsaday falasaxu wejkaa saxnimada badan waxaa weeye wujuubu zakaati tijaarati ganacsiga sakadiisa inay waajibayso litamaami xawlihaa sanadkeedii markuu dhammaystirmo uma dabeetana yaftaxu wuxuu furanaya oo bilaabayaa xawlan xawl buu bilaabayaa sanad lizakaati alcayni zakadii caynta ayuu xawl u bilaabayaa abadan weligii waa kii mualifkii noo sheegay hadii xoolihii uu ka ganacsanayey ay ahaayeen maashiyo xoolo nool oo markaa ay isqabtaan zakaatu almaashiya iyo zakaatu tijaara waa kii aan zakaatu almaashiya mudnaanta la siin hadday labadaba nisaab ay gaadhayaan oo marka waxaa looga zakeynayaa xoolo ahaan ayaa looga zakeynaya zakaatu almaashiya wixii ka baxaya baa ka baxaya haddii ka warran marka qowlkaa jadiidka haddaan ictimaamno ee sidaa dhahaya haddii xawlkii tijaaradu uu horreeyaba mualifkaasa kuu tusaaleey wuxuu yidhi qofka wuu ganacsanayay lix bilood markuu dabeeca ku ganacsanayey ayuu lix bilood kadib kusoo iibsaday xoolo nool oo maashiya afartan ah. neef oo ari maalan kusoo iibsaday ama shan neef oo geelu kusoo iibsaday waaya nisaaba saa'imati xoolo foofaya nisaabkeedu kusoo iibsaday haddaba xowlka ganacsiga horreeyey oo lix bilood ayuu yani xowlka ka horreeyey marka wuxuu yidhi mudnaanta waxaan siinaynaa markan sakaat tijaara xawlkeedii markii uu dhambaystirmo ayuu ka sakayn doonaa oo wuuu boqol kiiba labaiya badh oruu tijaar ahaan badeec ahaanba uga sakayn doonaa marka lix bilood kadib ayuu wuxuu uga sakayn doonaa zakaat curuud tijaara kadibna wuxuu bilaabi doonaa xawl cusub buu maashiyadii u bilaabi doonaa oo wixii hadda ka dambeeya axwaasha dambe ama sanadaha dambe wuxuu ku sakayn doonaa maashi ahaan oo waxa weeya wixii maashida ka baxaya ayuunbu uska ray zakaat alcayn waxa uga jeeda zakadii maashida ee marka dambe ganacsi ma zakeenayo waaya waxaa mudnaanta loo siiyey markaa zakaat tijaarana waxa weya xawlkii lixda bilood ee soo socotaan diidan yahay in la khasaariyo lixda bilood markii lix bilood kale ku darsanto ayuunbaa markaa uu ka zakayn doonaa zakaat tijaara wixii ka dambeeyana xawl cusub buu u bilaabi doonaa zakaat almaashiya wixii ka dambeeya maashi ahaan buu uga zakayn doonaa wuxuu yihi facalaa hada qowlkan jadiidka haddaan ku socono loo sabaqa haddii uu hormaro xawlu tijaarati tijaarada xawlkeedii bian ishtara waaba inuu kuso iibsado bimaaliha tijaarada xoolaheedii bacda sittati ashhur lix bilood kadib nisaaba saa'imatin xoolo foofaya nisaabkeedii fal asaxu waxa weeye wujuubu zakaati tijaarati ganacsiga zakadiisu inay waajibayso litamaami xawlaha xawlkeedii markuu dhammaystirmo uma dabeetana yaftatax wuxuu furfuranayaa xawlan xawl lizakaati alcayni caynta zakadeedii abadan weligii waidaa qulnaa haddii aan dhahno caamilu lqiraadi qofkii shirkada mudaarabada ka shaqaynaya laa ymliku ribxa ribixdii ama faa'iidadii ma milkinayo biduhuuri muuqasho ay soo muuqata keliya ku milkin maayo facala lmaaliki qofkii maaliga ahaa waxaa ku waajibay sakaatuljamiici dhammaan sakadeedii inuu bixiyo ayaa ku waajibaysa fain akhrajahaa haddii uu bixiyo sakadii min maali qiraadi xoolihii qiraadka ama xoolihii shirkadda lagu ganacsanayay haddii uu ka bixiyo xusibat waxaa laga xisaabinayaa sakadaasi min aribxi faa'iidadii unbaa laga xisaabin doonaa fil asaxi wajka asaxnimada wain qulnaa haddii aan dhahnase yemliku wuxuu ku milkinayaa caamilu qiraadkii ninkii qiraadka ka shaqaynaya ama xoolihii mudaarabada faa'iidadii wuxuu ku milkinayaa biduhuuri muuqashuu ku milkinayaa faa'iidadii lazima almaalika qofkii maalika waxaa ku waajibaya zakaatu ra'si almaali raasa maalka zakadiisii ayaa ku waajibaya xisatuhu iyo inta uu ka lahaa min aribxi faa'iidadii والmdhب mdhبku waxa weeye أنhu يلزم الcاamل qofkii caamilka inuu ku waaجibayso زaكاaةu xصatihi qaybtiisii ama intuu ka lahaa faa'iidada in ay زakadiisii ku waaجibayso alqiraad halkan mlk wuxuu ku tilmaamaya horta xoolihii shirkadda weliba شharikaة الqiraad waa nooع shirkadaha ka mid ah زakadeedii buu ku tilmaamaya alqiraad waxaa la idhahdaa mudaarabana waa la dhaha waynoo imaan doontaa in shاء allah waa qofkii hanti iska lahaa ama xoolahay inuu qof kale u dhiibo oo ka shaqaynaya xoolahaas dhaho xoolahan qaad noogu ganacso wixii faa'iidee ka soo baxana waan kala qaybsanayna taasa waxaa la yidhaha mudaaraba ama qiraad haddaba wuxuu ku yihi mualifku ninka caamil alqiraadka ee shaqaalaha ah ee shirkadda ka shaqaynaya haddii aan dhahno faa'iidadii uu soo saarayay kuma milkinayo duhuur inay faa'iidadii soo baxdo ayadoon la qaybinin kuma milkinayo markaa maaligii baa laga rabaa inuu xoolihii o dhan zakeeyo tusaalaheedu waxa weye maalan marka qaarkood qofka waxa laga yaba asagoon xoolihiiba la qaybinin inuu ogaanayo faa'iidada ka soo bixi doonta qofka maalan wuxuu soo iibiyey toban kiish buu soo iibiyey maalan tobankaa kiish boqol door buu u fadhiya kiish kasta kiish kastana waxaa u saaran toban marka maxaa faa'iida ah boqol ba faaida soo maaha marka uu horay buu usii garanaya qofkan isagoo ganacsigii wada faa'iidada ka soo bixi doonto wuu garanayaa wuu garanaya faidada ka soo bixi doonto marka biduhuur markuu leey waa saas iyadoon weli la qaybinin ayuu garanayaa wixii faa'iidaha soo baxaysa marka haddii aan dhahno ui caamilu qiraadka faa'iidada kuma milkinaya biuhuur inay faaidada soo baxda keliya ku milkin mahaye wuxuu ku milkinayaa bilqisma in la qaybiya buu ku milkinayaa waana qowlka muctamadka ah haddaan sidaa dhahno haddaba qofkii maaliga ahaa ee hantiilaha ahaa waxaa laga rabaa dhammaan inuu zakeeyo raasamaalkii iyo ribixdiiba ninka waxa uu ka ganacsanayay shaqaalaha ah ee uu gacanta ku hayay ganacsi ah raasamaal iyo faa'ido intaba haddaba haddii uu xoolihii uu ka bixiyo sekadii hadduu ka bixiyo sekadaas waxaa laga xisaabinaya war faa'iidadii dhawaan waxaa laga xisaabin doonaa faaidadii maa laga jari doonaa ee raasamaadka laga jari maayo faaidada laga jari doonaa wixii soo hadhan bay kala qaybsan doonaa ee la dhihi maayo faa'iidada laga xisaabin maayo raasamaadka laga xisaabinaya maya faaidada laga xisaabinaya maxaa yeelay waa xuquuqda xoolaha lagu yeeshay ka mid waa sida maalan rarkii iyo miisaankii iyo shaqaalihii iyo xamaalkii iyo ilaa yani kharashaadki ka baxeeyey iyo dadka shaqaynayay wixii adu ka baxeeyey kharashaadki ayuun bay la mid tahay sekadu iyo canshuurtii iyo wixii ka baxayay bay la mid tahay marka faa'iidadii ayaa laga jarayaa waaga haddiise aan dhahnu ihi ninkan caamilulqiraadka ah waxa weeye ka shaqaynaya shirkaddan wuxuu ku milkinayaa faa'iidadii biduhuur mujarad inay faa'iidadii soo baxda iyadoo weli la qaybinin markaa qofkii maaliki ahaa waxaa laga rabaa inuu raasamaalkii asagoo iska lahaa intii raasamaal ka lahaa inuu sakeeyo iyo faa'iidadiisii xisatuhu min aribxi ah faaidada intuu ka lahaa iyo raasamaalkii labadaas asoo sakeynaya ilan raasamaalka asaga iska lahaa faa'idadan intuu ka lahaa boqol kiiba konton hadduu faida lahaa maalan intaasuu isku daray intaasuu sakeyn doonaa ninkan caamilka ahana asna wuxuu sakeyn doonaa qaybtiisii uu ku lahaa masirkii uu ku lahaa faa'iidada ayuunbu asna gooni u sakeyn doonaa laakiin qowlkaa horea muctamad ah oo ah in la kala qaybiyo mooyaane waxa weeye ninkan caamilka ahaa bixdii ma milkinayo sidaa darteed waxaa laga rabaa ninka iskale ee maaliga ah inuu xoolahoo dhan isku sakeeyo oo isla markaa bixdii iyo rasamaalkiiba isku sakeeyo hadhowna sekadaas waxaa laga xisaabin doonaa ribixdii baa laga xisabin doona ufiirsa ataa waxaa ku jira raasamaalka baa ku jira xataas raasamaalka sekadiisa iyo ribixda sekadeeda intaba hadhow waxa laga xisaabin doonaa faa'iidada baa laga xisaabin doonaa lagama xisaabinayo raasamaalkii sidaasaa muctamada wallahu taعalى aclam w slى اllah وsلم